بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان وxuu ka alr bilwalaa in walaa lagu dhaxlo walaagu waxaa weeye xigaalaysi waa xigaalaysiga ka dhaxeeya qofkii addoonka xoreeyey iyo addoonkii suu mualifkii noo tilmaami doono marka waa muctiqii qof xoreeyey addoon ahaa oo addoonkii dhaxlaya haddii cid dhaxasho la waayo wuxuu idhi man qofkii laa casabata lahu wax casabaha aan lahayn tol aan lahayn binasabin nasab aan tol ku lahayn walahu walxaal lahu wuu u sugnaaday qofkaas muctiqun mid xoreeyey asaga famaaluhu xoolihiisa oo idil aw amase alfaadilu wixii ka soo hadhay can ilfuruudi furuudii lahu kaa muctiqa ah ayuu u sugnaaday rajulan kaana nin ahaaya aw amase imra'atan haweenay ahaaya fain lam yakun haddii uusan jirin e, muctiq falicasabatihi oo muctiqii mama noolo falicasabatihi xoolihiisii waxay u sugnaadeen casabadiisii binasabin nasab casaba ugu ahaa casabadaasoo almutacasibiina ku casaboobaya bianfusihim naftooda laa libintihi inantii uu dhalay ma soo gelayso dhaxalkaa muctiqa inantuu dhalay wa ukhtihi iyo walaashi muctiqa walaashi labadaasi ma soo gelayaan wuxuu yidhi qofkii dhintaa ee wax casaba ah tol dhexlaya uusan jirin casabadan halka waxaa looga jeedaa raggii casabada ahaa ean horey usoo tilmaanay waa aabbihii iyo inankii iyo maydka iyo inanka inankiisii iyo awowgii walaalkii maydka iyo marka laga reeba akhli umkii iyo camkii iyo inankii uu camku dhalayn adeerkii dhan wey qofkan dhintay ee addoonka haddii casaba uusan ka tegin nasabka ah oo qof xoreeye uu jiro qofkaa dhintay xoolihiisii waxaa qaadanaya dhaxlaya qofkaa xoreeye rag iyo dumar yahayba haddii asxaabu furuud ay jiraan casabo ma jiraan laakiin asxaabu furuud baa jira maalan hooyadii baa nool inantiibu inanuu dhalay buu ka tegey asxaabulfuruud markay faradkooda qaataan wixii ka soo hadha ee baaqi ah waxaa qaadanaya muctiqii kii xoreeyey baa qaadanaya ama nin ama haweeney ha uusan muctiq jirin oo muctiqii wuuba dhintayba ninkii addoonkan xoreeyey uu dhintay addoonkanna wax casabaa kama tegin markaa maxaa la samaynayaa casabatulmuctiq ayaa dhaxalkii yeelanaya ninkaa xoreeyey addoonka casabadiisii tolkiisii ee nasabka ugu soo dhawaaday xagga nasabka casabadii nasabka laga hadlayaa waayahay almutacasibiina bianfusihinna waxaa looga jeedaa alcasaba binnafs oo waxaa la saaraya labadii casaba ee kale casaba bilkhayr iyo casaba maca alkhayr ee dumarka ahaa kuwa waa laga saaraya meesha ee waxa weeyaan waa casabadii mutacasibiin bianfusihim naftooda ku casabada ahaa een cid kale u baahna inay casabayso waa raggii baraxa tiraa kuwaas ee ninka muctiqa ah casabada u ahaa ayaa dhaxalkii qaadanaya sida inankuu dhalay iyo walaalkii iyo aabbihii kuwaasaa dhaxalkii qaadanaya laakiin casabadii kale ma soo gelayaan iyo asxaabu ulfuruudkii kale sida inantiisa oo kale inantuu dhalay ninkaa muctiqa ah dhaxalkii ma soo gelayso walaashii ma soo gelayso waaya wuxuu ku yidhi man qofkii laa casabata lahu man maata qofkii dhintaa walxaal laa casabata lahu wa casabaha ayna u sugnaanin binasabin xagga nasabka casaba ugu ah walahu qofkaa dhintayna uu u sugnaaday mid xoreeyey asaga famaaluhu xoolihiisa kaa dhintay ee addoonkae la xoreeyey aw ilfaaduli ama wixii ka soo hadhay can ilfuruudi furuudii dadkii dhexlayay farad ku dhexlayay furuudoodii wixii ka soo hadhay lahu ay lilmuctiqi kaa xoreeyey buu u sugnaaday rajulan kaana nin ahaaya aw imra'atan ama haweeney ahaaya kaa xoreeyey ama nin ha ahaado ama gabadh ahaado waa isku mid haddii uu asaga keligii uu joogo muctiqii oo cid kale oo dhexlaysa aysan jirin keligii baa qaadanaya keligii baa hee xoolahoo dhan qaadan haddii hadduu nin yahay iyo hadduu gabar yahay muctiqii baa xoolahoo dhan qaadanaya haddii asxaabu lfuruud ay sin asxaabu lfuruud baa furuudooda la siinaya wixii soo hadhay muctiqii baa qaadanaya ama nin ha ahaado ama gabar ahaado haddii haddaba muctiqii uu dhintay laakiin casabadiisii ay nooshahay casabadii nasabka wuxuu ihi fain lam yakun hadduusan noolayn ousan jirin muctiqii falicasabatii casabadiisii ayuu dhaxalkii u sugnaaday iyo maalkii binasabin nasab casaba ugu aha kuwaasoo almutacasibiina ku casaboobaya bianfusihim naftooda laa libintii inantiisii maya inantii waxa wey muctiqa waa akhtihi iyo walaashii labadaa midna ma soo gelaya dhaxalkii watartiibuhum ay tartiibu casabaati اlmuctiqi kii addoonka xoreeyey casabadiisi ama tolkiisii tartiibkooda sida loo kala horreysiinayo waxaa weeye ka tartiibihim sida loo kala horreysiinayo fi nasabi xagga nasabka logu kala horreysiinayo laakina aladhara sida xooga badanse waxaa weeye anna akha almuctiqi kii addoonka xoreeyey walaalkii wabna akhiihi iyo walaalkii inanka u dhalay yuqadamaani waxaa laga hormarinaya calaa jadihi awowgii fain lam yakun lahu casabatun haddaba hadduusan casabo lahayn muctiqi wax casaba hadduusan lahayn falimuctiqi lmuctiqi kii xoreeyey kii sii xoreeyey ayuu dhaxalku u sugnaaday uma dabeetana casabatihi casabati muctiqi lmuctiq kii xoreeyey kii sii xoreeyey kadalika ay calaa tartiibi madkuur tartiibka aan soo sheegnay iyadoo lagu soconayo wuxuu ku yidhi casabadii muctiqa in soo tilmaanay waxaa loo tartiibinayaa sidii ay nasabkaba ugu tartiibsanaayeen nasabka somayna dhihin afar jihaa jirta casabada jihat اlbunuwa iyo jihat اlubuwa iyo jihat اlukhuwa iyo jihat اlcumuuma sidii baa loo tartiibinaya oo tartiibkaasaa lagu kala horraysiinaya taa macnaheed waxa wey ibn اlmuctiq muctiqa inankiisa ayaa la horraysiinaya kadibna ibnu ibnihi baa ku xiga inanku dhalay inanku sii dhalay hadduu doona haba hooseeya kadibna uma abuuhu aabbihi baa ku soo xiga uma jadduhu awowgii wain calaa wahaakada laakiin buu yidhi qaacidada aan kuu tilmaamay ama tashbiiha aan isku shabbahanay casabatu lmuctiq iyo casabatu nasab xagga tartiibka waxaa laga soo reebayaa buu idhi masaladan oo ah in muctiqa walaalkii iyo walaalkiisa inankuu dhalay laga hormarinaya awogii awogii muctiqa iyo hadday kulmaan walaalkii muctiqa waxaa la horraysiinaya walaalkii muctiqa hadday kulmaan muctiqa awowgii iyo inan u adeer u yahay oo walaalkii uu dhalay inankaa walaalkii dhalay ayaa laga horraysiinayaa sababtu ah bay dhaheen qiyaas ku soconnaa jaryan cala alqiyaas qiyaaska halka lagu soconayaa oo bunuwada waa kaan soo tilmaanay inay ka xoog badan ubuwada bunuwada iyo ubuwada midkee oog badan bunuwada xoog badan inanimada ka xoog badan aabbanimada laakiin masaladaas waxaa lagu khilaafay nasabkii maxaa yeele asxaabta waxay isku waafaqsan yihiin ridwaanullah calayhim in akhi eh, uusan awogii ridaynin akhi inuusan awogii ridaynin ayuu isku waafaqsan yahin sida noo imaan doonto laakiin walaaga xagga walaaga wax ijmaaco ku jira ma jiro wabittaali waxaan horraysiinaynaa ninkan addoonka xoreeyey walaalkii ayaan ka horraysiinaynaa awowgii sababtoo ah waxay ku kulmeen maxay muxuu u soo dhowaanayaa jihatu albunuwa inannimo aabbaha ayay wadaagaan labadaba oo waxa wey aabbihii bay labadaba inan u yihiin labadaba aabbihii ayay inan u yihiin marka jihat albunuwa ayay wadaagaan saasaa marka looga horraysiinayaa qowlka muctamadka waa qowlka kalena wuxuu leeyahay way siman sida nasabka oo kale ayay u siman yihiin iyo jadki ikhwadii muctia iyo jadkii muctia way simanyihin dhalkii way wadaagayaan wuxuu yidhi haddaba haddii wax casaba ah uusan ka tegin muctiqii muctiqii wuu dhintay casabana kama tegin asagoo laftiisa hadduu adoon ahaan jiroo la xoreeyey kii xoreeyey ayaa dhaxalkii yeelanaya kii xoreeyey hadduusan nooleenna casabadii kaa xoreeyey uu ka tegey muctiqiisii casabadu uu ka tegey ayaa dhaxalka yeelanaysa wahaakada tartiibkaasa lagu soconaya muctiq la waayo casabadiisii baa dhaxalka yeelanaysa haddii casabadiisii la waayo asaga kii sii xoreeyey qaadanaya kii sii xoreeyey la waayo casabadii kii sii xoreeyey baa qaadanaysa wahaakada walaa tariu imra'atu haweeney ku dhaxli mayso biwalaa'in xigaanaysi ku dhaxli mayso ilaa muctaqahaa addoonkii xoraysa mooyaane awamase muntamiyan mid ku aad ilayhi addoonkaa ay xoraysay binasabi nasab ugu abtirsanaya amase walaain walaa ugu abtirsanaya wuxuu ku yidhi haweenaydu walaag wax kuma dhaxasho ilaa muctaqeeda mooyaane addoonkii iyadoo xoraysay mooyaane waxa weeye cid kale walaag kuma dhaxlayso addoonkaa ay xoraysay ayuun bay walaag ku dhaxlaysaa maxaa nabig wuxu uhi alay sl inama liman actaq marka xadiidkuna waa caam mantaa raggii dumarki labada way soo gelayaan walaagu wuxuu u sugnaaday ciddii addoonka walaagana waa loo jeeda halkii xigaalaysiga lagu mutaysanayo sidoo kale waxay haweenaydu ku dhaxlaysaa walaa waxa weeye ciddii ku abtirsanaysay muctaqeedii addoonkii ay xoraysay ciddii ku abtirsanaysay xagga nasabka oo u abtirsanaysay ayay dhaxlaysaa hadduu inankii muctaqeeda addoonkii ay xoraysay inankuu dhalay way dhexlaysaa ama inanku awogu u ahaa wahaakada sidoo kale walaa qofkii u abtirsanayey muctaqeedii xagga walaa u abtirsanayey waa addoonkii ay xoraysay kuu sii xoreeyey kuu sii xoreeyey ayay isna dhexlaysaa haddii asaguusan joogin waayahay ninku haddaba intaa wuu la wadaagaa laakiin ninku wuxuu la dheer yahay hadduu muctiq asagu ninku yahay wuxuu haweenaydii la dheeryahay muctiqada ahayd asagoo casabatulmuctiqna waxbuu ku dhexlaya hadduu yahay ninkii xoreeyey casabadiisii isagu dhexalkii uu soo gelaya lakiin haweenaydu casabanimo kuma soo gelaysa weeye iyadu muctiqeedii xoreysay may dhexlaysaa ama qofkii kusoo abtirsanayey nasa ugu soo abtirsanaya ama walaa ugu abtirsanaya ka ay xoreysay laakiin ninkii saddexdaana uu ku dhaxli wuxuuna la dheeryahay hadduu casabadii muctiq u yahay halkii casabadii muctiqa ninkii xoreeyey addoonka casabadiisa hadduu yahay isna uu dhexlayaa wuxuu yidhi walaa tariu imra'atun haweeney kuma dhexlaysa biwalaa'in xigaalaysi ilaa muctaqaha hadday ku xoraysa mooyaane omase muntamiyan ilayhi mid ku abtirsanaya ilayhi ila almuctaqi kaa ay xoraysay xaggiisa ku abtirsanaya binasabin nasab u abtirsanaya awmase walaa'in xigaalaysi u abtirsanaya faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa miiraahi اljaddi maca alikhwati waalakhawaat dhaxalka awowga ula dhaxlayo walaalada ragga ah iyo walaalada dumarka ah waayahay dhaxalka awowga iyo walaalada markay kulmaan waxay ka tahay masaa ugu culus uguna khatarsan xagga faraa'idka ama cilmiga dhaxalka waayo masaa-ishiisu khilaafkaa ku badan asxaabtii baa khilaaftay culimmadii ka dambaysay baa khilaafay sidoo kale asxaabtii baa dadka oga digi jiray inay ka hadlaan dhaxalka awowga iyo walaalada xadiid waxaa ku soo arooray ajra'ukum calىa qasmi اljaddi ajra'ukum calى الnaar qofka idinku dhiiran qaybinta dhaxalka awowga iyo walaalada looga jeedaa waa midka idinku dhiiran naarta xadiidkaas marfuucan baa la wariyaa laakiin sida sawaabka waxa wey waa mawquuf yani saciid اmusayib ayaa ka warinaya cumar radi allahu taعala canhu waa yahay sidoo kale sayd cali waa wr radi allahu tacala canhu inuu yidhi man sarahu an yaktaxima jaraafiima jahannam falyaqdi fi ljaddi wاlikhwa qofkii jecel in uu jahannamo qacrigeeda iyo gunteeda uu galo ha xukumo masaa'isha awowga iyo walaalada macnaa ka hadlo dhaxalka awowga iyo walaalada sidoo kale ibn mascuud waa laga wari radi allahu tacala inuu yidhi saluunii cama shiئtu min casabaatikum walaa tasaluunii can اljaddi wاlإkhwa laa xayaahu اllah walaa bayaah waxaa doontaan weydiy uhi ibn mascuud oo casabadii dhaxalkooda ah markii laga reeba buu ihi awowga awowga iyo ikhwada waxayga weydiinin u yidhi ilaahay awowga ma nooleeyo laa xayaahu اllah walaa bayaah waaya culimmadu waxay wariyeen in asxaabta isku khilaafeen awowga iyo walaalada dhaxalkooda hadday kulmaan laakiin waxay isku waafaqsan yihiin asxaabtu in walaaladu aysan ridaynin awowga alikhwatu laa tusqidu ljad walaaladu marnaba sinaba awowga ku ridi mahayaan laakiin waxaa laisu khilaafsan yahay cagsigeeda awowgii ma ridaya walaalada mise ma ridayo oo wayla dhaxlayaan taasaa laisu khilaafsan yahay haddaba asxaabtii culammadii ka dambaysay masaladan laba qowl oo mashhuur ah ayay ku leeyihiin qowlka koowaad waxaa weeye awowgu wuxuu la mid yahay aabbaha hawgu wuxuu la mid yahay aabbaha booska aabbuhu ku jiraa taa macnaheeda waxaa weeye wuu xajbinayaa walaaladii rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan horta laskuma haysto awowgu inuu xajbinayo alikhwa lium walaaladii meydka xag hooye walaalaha ka ahayn taa bilijmaac wuu xajbinaya lakin waxa la isku haystaa ikhwadii ashiqada ahaa ee labada dhinacood meydka walaalaha ka ahayaan iyo ikhwadii liabka ahaa ee xag aaba walaala ka ahayaan kuwaa ma xajbinaya mise dhaxalkii wadaagaya marka qowlka koobaad wuxuu leeyahay wuu xajbinayaa sida aabbahaba u xajbinaya walaalada ayuu asaguna u xajbinayaa oo keligii baa dhaxalkii qaadanaya hadduu qof dhinto uu ka tago awowgii iyo walaaladii awowgii baa dhaxalka o dhan qaadanaya walaaladii meesha ka baxaya qowlkaas waxaa ku tegey abubakr radi allahu tacala canhu abubakr sidiiq ibnu cabaas caaisha iyo jamaaca asxaabta ka mid ah waana madhabka abu xaniifa maxaa yeelay bay dhaheen awowgu waa aabbo walidaalik baan arkaynaa inuu ibn اlbni dhaxalkii la wadaagayo ibn اlbni ibnigii iyo ibn اlbni labada dhaxalku la wadaagaya hadduu ibni jiro iyo ibn اlbnu meydku ka tegey dhaxalkuu la wadaagaya inaanu meydku dhalay ama inaanu awow yahay labadoo dhaxalku la wadaagaya lakin ikhwadu ma la wadaagaya inanka meydku dhalay ama inanku awogu yahay la wadaagi mahayaan marka taasaa ku tusinaysa dhaheen inuu meeshii aabbaha ku jiro aabbana waa lagu magacaabaa bay dhaheen sida darteed walaaladii buu xijaabaya sida aabbaha buu xajbinaya madhabka labaad wuxuu leeyahay way wadaagayaan awowgii iyo walaaladii dhaxalkii way wadaagayaan waa qowlka sayd cumar radi allahu tacala canhu cumaan bin cafaan zayd bin haabit iyo asxaabta badankood waana qowlka saddexda aimo saddexda aimo maalik iyo shaafici iyo axmed axmed laba qowl bu maslada ku le lakin qowlkiisa muctamadka mashhuurka waa kan qowl kalena waxa wey madhabkii hore ayuu ku waafaqsan yahay waayahay haddaba aan iska gudagalla baabkan wuxuu yidhi ijtamaca ida ijtamaca hadday kulmaan jadun awowiyo wa ikhwatun walaalo rag ah iyo akhawaatun walaalo dumar ah oo liababayna meydka ay labada dhinacba walaalo ka yihiin aw masle abin xag aaba walaalo ka yihiin fandur eeg in yakun macahum hadduusan la jirin kuwa ayagan soo tilmaanay duu fardin mid farad u ah, ay saaxibu fardin falahu awogii markaa waxaa u sugnaaday alakaru wixii badan oo min uluilmaali xoolaha saddex meelood meel ah wa muqaasamatimi inuu la qaybsado walaaladii ka ahin sida walaal oo kale inuu la qaybsado xoolihii fain akhada ulua saddex meelood meel hadii uu qaato falbaaqi intii soo hadhay lahum walaaladiibuu u sugnaaday waaya wuxuu ku yidhi hadday kulmaan awowgii iyo walaaladii walaalo rag ah iyo walaalo dumar ah ama isku aabbo iyo isku hooyo meydka ha ahaadaan walaaladaas ama isku aabba ha ahaadaan laba xaaladood mid weeye inuu la jiro awowgii iyo ikhwadii qof farad ku dhaxlaya inuusan la jirin labadaa mid wey horta marka koobaad labadaasaan u kala qaadayna duu fard inuu la jiro iyo inuusan la jirin hadduusan la jirin duu fardin qof farad ku dhaxlaya walaaladii iyo awowgii laba midkii u fiican ayuu awowgii qaadanayaa oo ah uluulmaal iyo muqaasama uluulmaal waa maxay xoolihii saddex meelood inti loo qaybiyo ayaa meel asaga la siinaya labadii kale soo hadhay labada saahmiya kalena walaaladii baa qaadanaya muqaasamadana waa maxay inay xoolihii wadaagaan o qaybsadaan asaguna uu la mushaarakeeyo ka ah sida hal walaal oo kale oo rag ah inuu la qaybsado oo si isleeg ay u qaataan hadday rag yihiin yani lidakr mil xadi unhayayn saasoo kale oo la qaybsado kolba midka u dheef badan baan eegaynaa alaaxada waayahay haddaba xaaladda koobaad ee hadduusan saaxibu fardi la jirin jadkii iyo saddex suuro ama saddex qaybood ayaa ka baxaysa qaybta koobaad waxaa weeye in muqaasamadu ay u khayr badan tahay awogii ululmaalka uga khayr badan tahay iyo in waxaa weeye ulukii oo uga badan yahay muqaasamadii iyo inay isku mid yihiin saddexdaa mid weyn ama ululmaalkiiba u khayr badan ama muqaasamada u khayr badan ama way siman yihin marka ay muqaasamada u khayr badanta inuu la qaybsado uga fiican tahay xoolaha saddex meelood meel inuu qaato waa markii ay walaaladu ka yar duuna mileyhi jadka labanlaabkii hadday ka yaryihiin labanlaabkii hadday ka yar yihiin weeye inuu la qaybsado ayaa u fiican taasina an suuradood ayay ku rumoobaysaa an suuradood ayay ku rumoobaysaa suuradda koobaad in awogii la jiro akh suuradda labaad in ay awogii la jiro waxaa weeye ukht suuradda saddexaad in awogii ula jiro ukhtaan suuradda afraad in saddex gabdhood oo meydka walaala la jiraan alaaa akhawaat suuradda shanaad akh iyo ukht hantaas suuro wey haddaba bal aan fiirinno haddii uu akh qura uu la jiro akh qura hadduu la jiro markaa waa laba qof soo maaha laba madaxoo meesha noo yaalla dee waxaa weeye xoolihii laba unbaa lagu salaynayaa masaladii labaa lagu aslulmasala waa labo hal iyo hal baa loo kala siinaya hal sahmi oo awogii iyo hal sahmi oo he akhii ah marka awogii maxaa ku sugaya halkan nis baa ku sugaya nis buu ka badan yahay tuludkii buu ka badan yahay waaya haddii jad iyo okhto ay tahayna marka ayada ah waxa wey asagaaba ka badanba asagaaba eh, gabadhii asagu waa laba madax gabadhiina waa hal madax soo ma waa saddex madax oo asagu laba madax uu yahay marka maslada maxa lagu salaynaya saddex maalan soo ma labo waxaa qaadanaya awowgii ukhtadiina waxay qaadanaysaa hal ila waa kaalina ka ah lidakr mil xad اlunfayayn sida iyadoo walaalka la qaybsanaysa un bay la mid tahay waaya hadda muxuu qaatay awowgii wuxuu qaatay uluayn la soco uluayn buu aatay uktadiina waay qaatay ulu hadday ukhtaan yihiin ka waran jad iyo labo gabdhood ay maydka walaala yihiin ayuu ka dhintay markan ayadahana tii hore bay la mid tahayoo waxaa weeyaan laba maslada lagu salaynaya jadkiina wuxuu qaadanaya hal sahmi ukhtaynkiina waxay qaadanayaan hal sahmi hal sahmi marka uma qaybsanaya waa la tasriixinaya masaladii oo labadii madax ee hablaha ayaa lagu dhufanaya asal masala laba ahayd afar bay noqonaysaa awowgii wuxuu qaadanaya labo labadii habloodna labadiis qorye kale ayay min hal u qaadanayaan haddii akhawaadkii ay saddex yihiinna waxa weeyaan markaa waa imise madax awogii oo laba madax ah iyo hablihii oo ah saddex madax waa shan madax masaladii shan ku sale marka awogii waxaad siisaa labo hablihii saddexdaana waxaad siisaa saddex marka awogii muxuu qaatay laba khumus laba khumus buu qaatay laba qori oo shan qori ka tirsan waa khumusayn khumusaynka inuu ka badan yahay uludki haddii akh iyo ukhta uu la jirana tanu may la mid tahayoo waxa weeye waa jadkii oo laba madaxa akhii oo laba madaxa ukhtadii oo hee hal madaxa shan ku dhis masaladii jadkii laba ha qaato akhii laba ha qaato ukhtadiina hala qaato waa laba khumus shantaas suuro waxaa u khayr badan muqaasamadii baa uga khayr badan ulukii xaaladda labaad uludka uga khayr badan muqaasamadii waa walaaladu ay ka badan yihiin almay milay aljad jadka lamalaabki hadday ka badan tan haddaba suwarteedu ma koobno laa tanxasiru suwaruha fii cadad lama koobi karo waxaa ka mid ah maalan akhawaat yaa la jira awogii an akhawaat marka markan ayada ah way ka badan yihiin labalaabkii awga soo maha adiga waa maxay shanta akhawaad waxaa weeye waa shan madax soo maha asaguna waa laba madax markan muqaasano ma jirtee ulmaal baan siinayna masle saddex baan ku dhisaynaa hal sahmi waxaan qaadanaya awowgii labadii sahmina waxaan dhex dhigayaa shantii akhawaad dabcan jajab baa gelaya waa la tasxiixinaya haddii akhaweyn iyo hal ukht la jirana waa tan oo kale waa imise madax waa jadkii oo laba madaxa iyo akhaweynkii oo afar madax iyo ukhtadii waa شhan madax iyo ikhwaday noqdeen marka masaladanna waa maal muu qaadanaya o saddex baa lu dhisaya awogii hal si labadii kalena waxaa dhex dhigtaa ikhwadii una tasxiix waaya xaaladda saddexaad waxaa siman ulukii iyo muqaasamadii ulukii iyo hee muqaasamadii baa siman taa iyadu way koobanta waa saddex suuro ulukii muqaasamad markay simanta waa saddex suuro waa haddii dadkii hadday la jiraan laba akhaweyn ama afar akhawaad ama akh iyo ukhtaan laba akhaweyn ama afar akhawaad ama akh iyo ukhtayn laba akh hadday la jiraan awowgii laba walaalo hadday la jiraan oo rag ah marka ayada ah haddaan ulud siina iyo hadday qaybsadaan waa isku mido maxaa yeelay masalada mar walba waxay ka baxaysaa maxay saddex haddaan ulud siino waa saddex maxa soo maha saddexdii min hal u sii hal hal hal awgioo hal ah akhi oo hal ah akhi kale oo hal ah waa haddaan ulu siino haddaanan ha qaybsadaanna waa saaso hal hal hal bay u qaadanayaan jad iyo afar akhawaadna waa saasoo kale maxay afartan akhawaad maxay isku noqonayaan laba madax soo ma laba madax ba isku noqonaya jadkii oo he ah laba madax ah marka maya waxaa laba madax ba isku noqonayaan jadkii oo ah hal madax marka iyada ah saddex baa lagu salaynaya awgii wuxuu yeelanayaa hal sahmi labadii ukhtaynna waxay qaadanayaan afartii akhawaatna waxay qaadanayaan labadii sahmi ee soo hadhay suurada saddexaad waxaa weeye jad iyo akh iyo ukht laba ukht jad iyo akh iyo laba ukht tanna waa tii haddaan sheegayno oo kale maxay labadan ukhtayn waxu taagayiin maxay isku hal madax weeye akhiina waa hal madax awgiina waa hal madax marka saddexun ku saleen hadday qaybsadaan iyo hadday ululmaal ay qaataan waa isku mid dowga ululmaal qaatay haddii uu la qaybsado ikhwadii waa isku miduun mar walba hal sahmi ma kusoo hagaagaya waaya oo ululmaal ah haddaba taas waa xaaladdii koobaad wuxuu idhi fain lam yakun macahum hadduusan la jirin jadkii ikhwadii duu ardin ay saaibu ardin mid ardu saaxiba alahu waxaa u sugnaaday jadkii alaar kulba midkii badano min ululmaali maalka saddex meelood meel ah wa muqaasamatiim iyo walaalada inuu ola qaybsado ka akhri sida hal walaal oo kale oo nin ah fain akhada ulua uludki hadduu qaato falbaaqii lahum intii soo hadha ayagu u sugnaaday walaaladiibuu u sugnaaday wain kaana ay in kaana macahum hadduu la jiro jadkii iyo ikhwadii duu fardi mid farad u saaxiib ah falahu markaa waxaa u sugnaaday jadkii alakaru midkii badan oo min sudusi tarikati tarikadii uu meydku ka tegey lix meelood meel ah waulu اbaaqi intii soo hadhay saddex meelood meel walmuqaasamati inuu la qaybsado ikhwadii tanna waa xaaladii labaad waa haddii duufard uu la jiro tii hore maxayd duufard lama jiro tanna duufard baa la jira marka hadduu saaxibu fard uu la jiro ikhwadii iyo jedkii saddex midkii u fiican ee u dheef badan ayaa jedkii la siinayaa oo waa maxay saddexdaas muqaasamo uluulbaaqi iyo sudus jamiici tarika muqaasamo waa inuu la qaybsado ulubaaina waa weya asxaabu lfuruud markii furuudooda la siiyo wixii ka soo hadhay in saddex meelood intii loo dhigo meel la siiyo awogii intii soo hadhana waa lada la siiyo sudus jamic tarikana waxa weya hantidoo dhan in sudus laga siiyo intaan furuuddii laga saarinba in asagana suduskiisii u qaato sudus jamic tarik saddexdaa midkii u fiican ayaa la siinayaa waayahay masaladan saddex xaaladood baa ka baxaysa mar ay muqaasamada u fiicanta iyo mar uluulbaaqi uu u fiican yahay iyo mar muqaasamada iyo uluulbaaqi ay siman yihiin iyo mar usudisku u fiican inta way soo gelayaan culamadu waxay dhaheen daabidka lagu garanayo yani alaxad wixii u dheef badan saddexdan soo tilmaannay waa daabidkan tilmaami doono haddii uu joogo saaxibu fard qaadanaya nis iyo wixii ka sii niska i w ka siiya maala waxaa la joogta ikhwadii iyo jadkii bint bintadu nis bay qaata soo maa ama um baa la joogta ummaddiina waxay qaanaysaa sudus xaaladda ayada ah waxaa u fiican awowgii inuu qaato qismo inuu la qaybsadaa u fiican muqaasamadiiba u fiican laakiin bishar inay walaaladii ka yar yihiin labanlaabkiisa walaaladii inay labanlaabkiisa ka yar yihiin hadday walaaladu ka badan yihiin labanlaabkiisana xaaladda tan uluulbaaqi baa u fiican haddii walaaladu ay milaynkiisi yihiin labalaabkii hadday yihiinna way siman yihiin waayahay haddii saaxibulfard uu jiro uluayn qaadanaya aabbihii sidoo kale waxa u fiican qismadii haddii ay joogto haddii aabbihii la jirto hal ukhto haddii kale suduska u fiican haddii uu saaxibulfardigii uu yahay qofkii faradku dhexleeyey mid qaadanaya nis ilaa umun inta udhaxaysana umun iyo nis inta udhaxaysa qismada awogii u fiican haddii ula jiro akh ama ukht ama ukhtayn haddii laakiin intaa ka badan yihiin sudus buu qaadanaya haddaba markaan soo ururna saddex xaaladood baa ka baxaysa xaaladda koobaad hadday tirada walaaladu ay ka yar yihiin labanlaabka awowga muqaasamada ayaa u khayr badan tusaale ahaan jira zawj iyo jad iyo akh shaqiiqa zawj iyo jad iyo akh shaqiiqa gabadh baa dhimatay waay ka tagtay ninkeedii iyo awowgeedii iyo walaalkeed ayay ka tagtay waaya markan ayada ah akii shaqiiqa ahaa waxa weeye isagu la mid waa hal madax iyo hal madax markan ayada ah jadkii waxaa u fiican muqaasamo ayaa uga fiican uluulbaaqi iyo iyo suduskii marka zawjkii muxuu yeelanaya markan ayada muxuu ku dhexlayaa maadaama uusan farac waarita jirin nis dheh sawjkii nis buu qaadanayaa jadkii iyo akhi shaqiiqana waa casabo haddaba mas'aladan maxay ku dhisaynaa maadaama uu jiro saaxibu fard waaxid oo niskii ah niski wax u yar u ka baxa waa maxa waa laba soo ma laba ku dhis zawjki waxaad siisaa nisfu inain waa hal soo ma halkii soo hadhay waxaad dhex dhigtaa jadkii akhi shaqiiq ah oo ma qaybsamayo waxa weeye markaa labadooda madax waxaad ku dhufatay aslulmas'ala oo laba ahayd afar bay noqonaysaa zawjkii waxa weye labadii ugu dhufo halkii laba ha siiya zawjkii labadii soo hadhana jadkii akhi shaqiiq ayaa min hal u qaadanaya haddaba markan ayada ah maxaa ku soo hagaagay awowgii hal buu ka qaatay masle afarna waan ku salayn halla wuu qaatay soo ma maxaa ku soo hagaagay rubuc rubuca ku soo hagaagay rubuca haddaba uu ka badan yahay maxay ulubaqi inu ka badanya sudus inu ka badanya haddii tirada walaaladu ay ka badan yihiin labalaabka awogana marka ayada ah wuxuu qaadanayaa ulubaqi ulubaqi baa uga fiican muqaasamadii tusaale ahaan qof baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii iyo awowgii iyo han hablood ay walaala yihiin han hablood ay walaala yihiin waayahay marka walala tacadudma joogaan maxay qaadanaysaa hooyadii hooyadu waxay qaadanaysaa sudus awowgiina halkan markaan fiirino ikhwadii ikhwadii way ka badan yihiin yani labalaabki way ka badan yihiin oo waa shan nin oo walaalo ah marka hadduu la qaybsado wax yar baa kusoagaagaya saa darteed waxaa u fiican inuu hee ululbaaqi u qaato marka asagoo ululbaaqi baan siinaynaa waaya haddaba masaladan waxaan ku salaynaynaa maxay lix baan ku salaynaynaa hooyadii waxaan siinaynaa sudus oo hal ah shan baa soo hadhay soo maa shantaas uluثulbaaqi ma ka bixi karaa ulu ma ka bixi karaa shantii kama bixi kara soo ma waxa u yar ee ulu ka bixi kara waa maxay waa saddexda saddexdaas waxaad ku dhufataa asl اmasأala oo lix ahayd saddex lix ku dhufo waa siddeed iyo toban haddaba saddexdaas juزu sahmigii ugu dhufo qof kasta nasiibkiisii hooyadii hal baa ku sohagay soo ma saddex ugu dhufo saddex ba hooyadii qaadanaysaa walaaladii iyo awowgiina waxay isku lahaayeen shan soo maaha shan ugu dhufo waa shan iyo toban awowgii si oo ah shan tobankii soo hadhayna walaaladii shanta ahaa min labo ha u qaataan waaya cadadulkhwa walaalada tiradu hadday yacni labanlaabka awowga ay la marka ayada ah waxaa siman muqaasamadii iyo ulubaaigii muqaasamadii maxay ulubaaigi waa siman tusaale nin baa dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisi iyo awowgii iyo laba nin ay walaala yihiin akhawayni shaqiiqayn ayuu ka tegey zawjada farac waarta ma jiro zawjada haddaba maxay qaadanaysaa rubuc masale afar ku saleen rubuc ka bix rubuc waa maxay rubuc arbaca waa hal soo maa waxaad siisaa zawjadiisii saddex baa soo hadhay saddexdaas waxaa wadaagaya jadkii iyo labadii akh ee shaqiiqa ahaa waa casabo si islaag bay u min hal usig haddii aan muqaasamo dhahno wataas haddaananu ulubaaqina saddexdii ulukeeda waa maxay waa halow soo maha haddaba ulukii ulubaaqii iyo muqaasamadii way siman yihiin xaaladda tan ululbaaqi iyo muqaasamadii way isla ekaadeen wuxuu ihi mualifu raximah اllahu wain kaana haddii uu jiro saaxibu fard falahu awogii waxaa u sugnaaday alagaro kolba midkii badan min sudusi tarikati tarikada uu ka tegey lix meelood meel tarikadoo dhan wa ulu baaqiya intii ka soo hadhay asxaabu lfuruud furuudooda markay qaateen ulukeed saddex meelood meel walmuqaasamati iyo inuu la qaybsado walaaladii ka ah oo la qaybsado saddexda kolba midkii u dheef badan ayaa awogii la siinayaa waqad waxaa la arkaa laa yabqaa shay inuusan waxba soo hadhin wadaalika miaalka bintayne sida laba hablood oo maydku u dhalay waa ummin iyo hooyo wa zawjin iyo waxaa weeye zawj fa lahu kolkaa waxaa loo qadaraya jadkii sudusa sudus baa loo qadaraya oo la siinayaa wa yuzaadu fi lcawli cawlkiina waa la waqad yabqaa waxaa la arkaa inuu soo hadho duuna sudusi sudus wax ka yar ka bintayni sida laba hablood oo maydka ee u dhalay wa zawjin iyo zawj fayufrad lahu kolkaa waxaa loo qadaraya suduskii wa tucaalu masaladii waa la cawlayaa waqad yabqa waxaa la arkaa soo hadho sudusu sudus wadalika miaal ka bintayni sida laba habloodo meyd ku dhalay oo umin iyo hooyadii oo fayafuusu uu ku guulaysanayaa uu qaadanayaa bihi suduskii aljaddu awowgii wa tasqudu اlikhwatu walaaladiba dhacayaan fi hadi اaxwaali xaaladaha saddexda ah wuxuu ku yidhi waxaa dhici karta in uusan waxba soo harin bacda asxaabi اlfuruud ila hadda maslada waxay daba socotaa maslada hadda u dambaysay ahayd haddii jadkii ikhwadii uu la jiro maxay asxaabu furuud asxaabu furuudkii haddii aan sino furuuddoodii waaa laba waxaaba dhici kartuu ku yidhi inaysan waxbaba ka soo hadhinba oo markaa awogii mar walbaba sudus ayaan u qadaraynaa isago waxba soo hadhin baa awogii haddana sinina suduskiisi walnadiina way dhacayaan tusaale gabar baa dhimatay waxay ka tagtay laba hablood dhashay iyo hooyadeed iyo ninkeedii waaya markan ayadaa masaladii maxaan ku salaynaynaa horta hooyadu maxay qaadanaysaa xaaladda tan maadaama faracu waali ah meesha joogo ahaa bintaynkii qaadanaysaa sudus zawjkiina muxuu qaadanayaa wuxuu qaadanayaa farac waarinta meesha jooge isna ruuc buu qaadanaya bintaynkiina ulutayn bay qaadanayaan awowgiina sudus waaya awowga horta noo dambeeye bal horta aan fiirinno masaladan maadaama sudus iyo rubuc iyo ulutayn ay ku jiraan waxa u yaray ka dhismi karto sudus iyo rubuc bay ka bixi karaan waxa weeye waa labiyo toban haddaba maxaa sudus ah waa laba soo maa hooyadiisii labadaas zawjkii ruucuu leeyahay maxaa rubuca ah? saddex soo maa zawjkiisii saddexdaas bintaynkii waxay leeyihin ulutayn baan soo maa maxaa u ulutayna labiyo toban sideedde sideeddaasi labada ahaa waaya isku dar labo iyo saddex iyo sideed waa laba iyo sideed ku dar waa toban sooma saddex ku dar saddex toban masaladii weliga cawshayba hal baa ku kordhay cawl baa galay cawlka sida noo imaan donta waxaa weeye ziyaada fi sihaam wa naqsun fi lansiba asumtiina way ziyaadaysaa ansibadii nasiibkii qofkaas kusoo hagaagaya waratadiina nuqsaan baa gelaysa waayahay saddexiyo toban bay masaladii gaadhay awowgii ma dhici karo awowgii ma dhici karo marka maxaan samaynaynaa sudus baan asna ugu daraynaa sudus ugu dar awgeed wayufradu lahu sudus waayah sudus baan ugu darra oo waxaa weeye asna laba sii markaa labiyo toban bay maslada ahayd soo ma ku dar labadan saddex iyo toban ku dar masalada waxay u cawrshay shan iyo toban shan iyo toban maslada gaadhay akhi shaqiiq ahaa baa soo hadhay waxma u soo hadhay akhi shaqiiq ah maya waxaaba soo hadhay asagu waa casabo farad ma leh saas ku dhacay akhi shaqiiq ah waayah taa waa tii hore mualifku yidhi waqad laa yabqa shay ka bintayni wa ummin wa zawjin fayafud lahu sudus masalada labaad wuxuu ku yidhi wax sudus ka yar baa laga yaba inu soo haro wax sudus ka yar baa laga yaba inu soo haro marka ayada ahna awowgii sudus baa isaga loo fardinaya masaladina cawl baa gelaya tusaale ahaan gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay laba hablood ay dhashay iyo ninkeedii iyo awowgeed iyo ragay walaalayihiin bintaynkii maxay qaadanayaan ulutay soo ma ah zawjkii farac waartaa jiray muxuu qaadanayaa rubuc jadkiina sudus baan siinaynaa akhi shaqiiqa asagoo casabo hadduu wax u soo haraan eegaynaa waaya masaladan waxaa ku jira ulutayn iyo rubuc iyo sudus waxa u yar ee intaaba ka bixi karaan waa maxay waa labiiyo toban soo ma waaya bintaynkii haddaba ulutaynkooda sii waa sideed zawjkiina rubciisa c waa saddex jadkiina suduskiisa c waa labo isku dar sideed saddex iyo labo imsay noqdeen saddex iyo toban masladi saddex iyo toban bay u cawshay haddaba saddex iyo toban ayay u cawshay wax ma soo hadheen wax ma soo hadheen bal ee ziyaada baa gashayba cawl baaba galay inay wax soo hadhaan iska dhaaf walaalkii shaqiiqa ahaa waxaan leenahay ama ikhwadii ashiqada ahaa waxaan leenahay raalli ahaada casabada ahayde wax idiima soo hadhay jadka haddaba halkan waxa u fiicnaaday maxay suduskii sudus jamiici tarika ayaa u fiicnaaday suusan u dhicinba waaya waxaa dhici karta mar qaarkood bu ku yihi in sudus soo hadho sudus baa soo hadhi kara suduskana waxaa qaadanaya maxay jadkii baa qaadanaya ikhwadiina way dhacayaan tusaale ahaan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey laba habloodou dhalay iyo hooyadii iyo awowgii iyo akh shaqiiqa labada hablood maxay qaadanayaan uluain hooyadii maxay qaadanaysaa maadaama farac waaladku joogo sudus jadkii muxuu qaadanayaa sudus akha shaqiiqa waa lena casabaa tahay sug inay wax ku soo hadhaan masaladan waxay ka dhismaysaa min sita lix bay ka dhismaysaa waaya lix uluainkeed waa maxa waa aar suduskeedana waa hal afar iyo hal isku dar waa an awogan wuxuu leeyahay sudus asna suduskiisi waa hal eh. waa lixdii qori saasay ku dhan yihiin afar ay labada hablood qaateen iyo mid ay hooyadii qaadatay iyo mid awowga qaatay akhi shaqiiqaba ikhwadaa shaqada waxba ma soo hadhin halkaas ka baxaya soma laakiin saddexda xaaloodda awowgii suduskiisa isaga waa loo fardinaya ama cawl ha galo ama sudus kaamil ha qaato waa fahantay sooma wuxuu ihi waqad laa yabqaa shay in waxba soo harin baa la arkaa wadaalika mitaalka bintayni sida laba hablooda meydku u dhalay wa ummin iyo hooyo wa zawjin zawj fa yufradu lahu kolkaa jadkii baa loo fardinayaa sudus sudus baa loo fardinayaa wayuzaadu waana la ziyaadinayaa fi lcawli cawlkii baa lagu ziyaadinayaa suduskaas maadaama wax soo harin cawl baa gelaya masaladii oo labiyo toban bay ka cawlaysaa waxay u cawlaysaa maxay shaniyo toban bay cawlaysaa waqad yabqa waxaa la arkaa inuu soo haro duuna sudus ka yar wadalika miaalka bintayni laba hablood maydku dhalay wazawjin iyo zawj fayufrad lahu kolkaa jadkii ayaa loo fardinayaa suduskiisii watucaalo masladiina cawl baa gelaya waay oo markaa maxay cawlaysaa labiyo toban bay ka cawlaysaa waxay cawlaysaa maxay saddex waqad yabqa waxaa la arkaa inuu soo hadho sudusa sudus wadalika mitaalka bintayni sida laba habloodoo maydku dhalay wa ummin iyo hooyadii fayfuusu bihi suduskii waxaa ku guulaysanaya oo qaadanaya aljaddu awgii wa tasqudu alikhwati walaaladii way dhacayaan fii hadi alaxwaal saddexdan xaaladoodba way dhacayaan walow kaana hadduu la jiro maca aljaddi awowgii ikhwatun walaalo rag ah wa akhawaatun iyo walaalo dumar ah liabaweyni ay labada dhaba walaalo ka yihiin waliabin ama xag aabay walaalo ka yihiin fa xukmu ljaddi awga xukumkiisu maa sabaq wixina soo dhaafe weeye wayacudu awlaadu labaweyni maydka walaaladii ay labada dhinac walaalo ka yihiin waxay ku tirsanayaan calayhi cala ljaddi awowga dushiisa waxay ku xisaabsanayaan awlaada alabi walaaladii ay maydka xag aabbo walaalo ka ahaayeen fi lqismati xagga qaybintay ku xisaabsanayaan faida akhada hadduu qaato awowgii xisatahu qaybtiisii fain kaana fandur eeg in kaana hadduu ku jiro fii awlaadi اlabweyni maydka walaaladiisii labada dhinac walaalo ka ahaayeen dakaru nin haduu ku jiro falbaaqi intii soo hadhay ee jidka ka soo hadhay lahum ayagu u sugnaaday wa wayna dhaceen abi aabbaha awlaaddii uu dhalay waxaa looga jeedaa ikhwadii liabka ahaa way dhacayaan wa ilaa haddii kale oo awlaadulaba weyn uusan ku jirin nin oy dumar barax tirdha yihiin fata'khud alwaaxidatu halkii midba waxay qaadanaysaa ila nisfi inta nis laga gaadhay nis baa la siinaya halkii mid eh, gabadhii aiiada wakhtadii shaqiiqada ahayd wahintaani labadii shaqiiqataynna waxay qaadan doonaan iyo fasaaciddan wixii ka badan ila ulutayni inta ulutayn laga gaadhay ay qaadan doonaan waayahay masaladan mualifku uu halka ku tilmaamaya waxa wey masaladii loo yaqaanay ama masaa-ishii loo yaqaanay almucaadda tirsigii ay ikhwadii ashaqada ahaa ku dul tirsanayeen jadkii ikhwadii labka ahaa oo waa side horta wuxuu ku yidhi mualifku hadday jadka la jiraan ikhwa liab ah meeshii ikhwadii ashiqada beddelkoodii ikhwa liab hadday jiraan oy meydka xag aabun walaalo ka yihiin ikhwadii ashiqada ahaa bay la xugum yihiin eena soo dhaafay tafsiilkiina soo dhaafay ee haddii waxaa weeye duu farad uusan jirin qof farad wax ku dhexlaya laba la door gelinaya muqaasamo iyo he ululmaal haddii duu farad uu jirana la doorgelinayey uluulbaaqi iyo muqaasamo iyo sudus jamiici tarinka midkii u khayr badan tafsiilkii ma halkan la soo gelaya ikhwadii laabka hadday uga la jiraan laakiin mas'ale kalea meeshan soo kordhaysa ah haddii ay kulmaan ikhwo ashiqo ah iyo ikhwo liab ay awga la jiraan ikhwadii ashiqada ahaa ee meydka labada dhinac walaala ka ahayeen waxay tirsan doonaan walaaladooda xag aabbo ayay awowga ku xisaabsan doonaan say tirada ugu badato markay ku tirsadaanna ee awowga intiisii la siiyo xagga muqaasamada haday muqaasamadu khayr badan tahay marka ayada wixii soo hadha laba mid weeye in ikhwadii ashiqada ahaa uu nin ku dhex jiro inuusan ku dhex jirin hadduu nin ku jiro rag ah intii soo hadhay ayagaa qaadanaya ikhwadii ashiqada ah ikhwadii laabka ahaana waxba qaadan mahayaan oo kuwanaa xajbinaya la socdo ninkaasaa xajbinaya ku jira ikhwada ashiqada ah haddii uusan nin ku jirinna waxa weeyaan hadday hal gabar tahayna nisbay qaadan wixii soo hadhena waxaa qaadanaya akhi liabka ahaa hadduu wax soo hadho haddii ay laba hablood oo shaqiiqatayn ay yihiinna uluayn bay qaadanayaan waxna ka soo hadhi maayo bal haddaan tusaalayno masalada hore ee haddii ikhwadii ashiqada ahaa uu ku jiro nin rag oo ku dhex jiro ama hal ninba uu yahay xataa tusaaleedu waxaa weeye nin baa dhintay wuxuu ka tegey awowgii iyo walaalkii oo iskoy iska aaba yihiin iyo walaalkii oo iska aaba yihiin laba nin oo walaalo yihiin laakiin midna waa iskoy iska aabo midna waa isku aabo iyo awowgii buu ka tegey waaya akhi shaqiiqa ahaa wuxuu leeyahay awogii wuxuu ku leeyahay laba nin oo walaalaha nahay aniga walaalkii aan isku aabbaha nahay labaan nahay laba madax baan nahay adna hal madax baata saa inoogu qaybi waay maslada marka maa lagu salaynaya saddex madaxaa meesha jooga maxaa lagu salaynaya saddex awowda waxaad siisaa hal qori waa muqaasama u khayr badan soo ma hal qori buu qaadanaya labadii qori ee soo hadhay waxaa qaadanaya akhi shaqiiqa ahaa akhi la-aabka ahaana uu dhacay ninkanaa xajbanaya waafan soo ma haddaba tan waa mucaadda u fiirso intuu xisaabsaday akhi shaqiiq ah walaalkii la-aabkaha intuu xisaabsaday awowii ku tirsaday markuu awogii uu sadkiisii qaatay ayay intii soo hadhana u qaatay u fiirso hadda akhi shaqiiqa ka badsaday maxay awogii asagu wuxuu qaatay laba qori awogiina wuxuu qaatay hal qori bisabab almucaada waa tirsigan uu ku tirsanayo hadduusan ku tirsan lahayn oo si isleeg loo qaybsan lahaa nisi nis buu kala qaadan lahay soo maha isaga awoga akhali abka asago marnaba ma soo gelaya waxaa xijaabaya akha shaqiiqa xijaabaya waaya haddii ka warran ay gabar tahay meeshii akhi shaqiiqa uu ahaa ukhta shaqiiqaa joogta ukhta shaqiiqa ah ayaa joogta iyo jad nin baa dhintay wuxuu ka tegey gabadh ay walaala yihiin oo isku aabba isku yihiin iyo awowgi iyo akhli ah ka tegey nin ay isku aabba yihiin waa yahay ukhtadan ah waxay tirsanaysaa walaalkeed waxay leedahay anugu hal madax baan ahay waa fahamtay soo walaalkiina waa laba madax an madaxa meesha noo yaalla ukhtada shaqiiqadan waa hal madax awowgiina waa hal madax akhi liabka ahaana waa hee waa laba madax hantaa madaxa meesha noo yal hantaa ku sale jadkii waxaa ku soo hagaagaya laba qori ilaa laba madax waa waa soo maha laba qori baa kusoo hagaagaya saddex baa soo hadhay saddex baa niskii ma ka bixi karaan ukhtada shaqada waxaan nisi wixii soo hadhaa walaalka ha qaatee nisba ka bixi karaa saddex sasa baa soo gelay soo maa haddaba waxa u yar ee nisba ka baxo waa maxa waa labo labadii ku dhufo asl اmasأala oo شan ah maxay noqonaysaa toban tobankaasa haddaba ay ka baxaysaa masaladii ukhtadii shaqada nisbay qaadanaysaa waa شhan jedkiina waxaa lagu dhufanaya labadii unbaa lagu dhufanaya intii marka kuso aagto labada ahayd laba laba ku dhufo waa afar afartiisii شhan iyo afar isku dar waa sagaal maxaa ka haray maslada hal sahmi baa so soma halkii sahmi waxaa qaadanaya akhi ayaa ku guulaysanaya waaya maslada waxaa lahaa cashariyatu zayd maadaama toban lagu dhisay cashariyatu zayd zayd ibna taabit ayaa loo nisbeeyey oo masalada tobanka ku dhisan haddii meeshii ukhtada shaqiiqada ahayd laba ukhta ay joogaan laba hablood oy maydka labada dhinac walaalo ka yihiin iyo akhli ab hadduu joogo waxaan siinaynaa labada khtayn ee shaqiiqataynka ah ulaain ulaain baan siinaynaa waayahay jadkiina way la qaybsanayaan la soco jadkiina way la qaybsanayan marka waxaan ku salaynaynaa masaladan lix baan ku salaynaynaa jadka wuxuu qaadanayaa ulu waa labo ulaainna waxaa qaadanaya maxay labadii khtayn ee shaqiiqateynka ahaa iyo ulutayn qaadanaya waa afar afar i laba isku dar waa lix waxba ma soo hadhin haddaba akhi liabka ahaa waxba ma soo hadhin waay masle hadaba lix baa ku dhisnay jadkiina laba sahmi u qaatay intii soo hadhayna labada shaqiiqo ayaa qaatay oo ulutayn ah akhi liabkaana wuu dhacay waa yahay wuxuu ku yidhi wayacuddu way tirsanayaan awlaad اabaweyni maydka awlaaddii abaweynkii waa ikhwadii ashiqada ahaa way xisaabsanayaan calayhi cala ljad jadkii waxay ku xisaabsanayaan awlaadulab ikhwadii liabkaa bay ku dul xisaabsanayaan filqismati xagga qaybinta faida akhada awowgii haddaba hadduu qaato xisatahu dheeftiisa ama sadkiisa hadduu qaato fandur eeg fain kaana haddii uu ku jiro fii awlaadi alabaweyni ikhwadii ashiqada hadduu ku jiro dakarun nin hadduu ku jiro falbaaqi intii soo hadhay lahum waxa weeye ikhwadii ashiqada ahaa ayaa qaadanaya rag iyo dumar lidakari midla xadil untayar ayay u qaadan doonaan wasaqad awlaadulab ikhwadii liabka ahaana way dhacayaan wa ilaa haddii kale oo awlaadulabaweyn wax nina uusan ku jirin oo dumar barax tiran yihiin fata'khud alwaaxidatu halkii mid hadday gabadh qura ay tahay waxay qaadan doontaa ilaa nisfi nis bay qaadan doontaa inta laga gaadho wahintaani labadii hablood ee meydka walaalaha ahaayeen ee shaqiiqataynka ahaana fasaacidan waxay ka sii badanna ila ulutayn ulutayn bay qaadan doonaan dabcan jadkuna waxa weeye wuu la qaybsanayaa walaa yafdulu can ulutayni shay ulutaynkii waxba ka soo hari mahayo waqad yafdulu can nisfi niskii waa lagayaba inu ka soo haro shayun shay inu ka so haraa dhici karta waa masalada haddaan sheegayna masalada cashariyati zayd waa kii niskii ka soo haray ukhtadii shaqiiqada markay qaadatay nis hal baa ka soo haray tobankii waqad yafdul waxaa la arkay inuu soo haro can nisfi niskii shay inuu wax ka so halaga fayakuunu markaa wixii soo hadhay ugu sugnaaday liawlaadi labi meydka walaaladii xag aabbay walaala ka ahaayeen waljaddu awowgii maca akhawaatin walaalo dumar ah la jiray ka akhin sida hal nin ka akhin akhan buu la mid yahay jadkaasi walaal ay hablahaas ay walaala yihiin oo nin ayuu la mid yahay oo falaa yufradu lahunna markaa loo qadari mahayo loo jaangoyn mahayo hablahaas jadka la jira macahu maca aljaddi awga maciisa waxba loo fardin mahayo ee waxay u dhaxlayaan lidakri mila xadi lunhayayn ilaa fi lakdariyati masalada akdariyada marka laga reebo mooyaane wahiya masalada akdariyada waxaa weeyaan zawjun zawj weeye wa ummun hooyo weeye wajadun awow weeye wa ukhtun liabawayni iyo maydka walaashii laba dhinac walaala ka ahaayeen aw liabin ama xag aabboon walaala ka ahaayeen falizawji waxa u nisba nisba u sugnaaday walilummi hooyada waxa u sugnaaday ulutun ulu waliljaddi awogii waxa u sugnaaday sudus sudus walilukhti walaashi waxa u nisba nis fatacuulu masalada haddaba way cawlaysaa oo kor u kacaysaa way ziyaadaysaa uma dabeetana yakhtasimu way qaybsan doonaan aljadda awgi iyo walukhtu walaashii nasiibayhimaa wixii ku hagaagay alaaaa saddex isleeg bay u qaybsanayaan lahu asaga jadki waxaa u sugnaaday uluaani saddex labo ayaa u sugnaaday ukhtadiina waxaa u sugnaaday soo haray masaladan waxaa lagu magacaabaa almas'ala alagdariya la yidhahdaa wuxuu ku yidhi mualifku haddii awowgii ay la jiraan hablo meydka ay walaala yihiin ama akhawaad shaqiiqaad ha noqdaan ama akhawaad liab ha ahaadaan markay awowga la jiraan awowgaas ka akh la mid marka akh iyo akhawaad wada socda akhawaadkii farad ma yeelanayaan soo casaba ma noqonayaan casaba bilkhayr oo lidakari mitl xadl untayn oma dhexlayaan waa saasoo kale oo iyo hablaha meydka ay walaalaha waxay dhaxalka u qaybsanayaan lidakari milu xadin untayn asaguna nin ay walaala yihiin oo kale baa laga soo qaadi ayagana waxaa laga soo qaadi akhawaadkii wa kaan saas u qabsan ladinka dhimid xadin untayn waay markii laga reebay wuxuu yidhi hal mas'alo oo ah almas'ala alagdariya mas'alada agdariya marka maxay tahay gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo awowgeed iyo ukhto shaqiiqo ah ayay ka tagtay mas'aladan markaan fiirino zawj baa jooga zawjku maadaama farac waaria uusan jirin muxuu qaadanayaa nis hooyada maadaama farac waaria uusan jirin iyo walaalada tacaduda oo fara badan aysan jirin laba iyo wax ka badan maxay qaadanaysaa iyadna ulu saddex meelood meel sooma awowgii wuxuu qaadanayaa asna sudus ukhtadii shaqiiqada ah iyadna waxay qaadanaysaa nis haddaba masaladan waxaan ku dhisaynaa lix awjka waxaana nis buu qaadanayaa niska lix waa imisa waa saddex zawjka c hooyada waxay qaadanaysaa ulu saddex meelood meel uludka lix waa imisa waa labo laba c jadka waaa wuxuu leeyahan idhi sudus suduska lix waa imisa waa hal halkii c saddex iyo labo iyo hal isku dar waa lix ukhtadii shaqiiqadeedna weli wayna sugaysaa idna nis bay naga sugaysaa niskeedii c oo niska lix waa maxay waa saddex cawl baa haddaba maslada gelaya saddex iyo labo iyo hal isku dar waa lix soo maha saddex ku dar waa sagaal masaladii aslulmasale lix bay ahayd waxay u cawshay oy nasii aslulmasale wuu ziyaaday oo u kordhay waxay gaadhay sagaal waaya sagaal bay gaadhay haddaba mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa oo waxaan leenahay jadka iyo khtada shaqiiqadaha labadooda nasiibsu alif noo tilmaamay isku dar isku daroo haddana dib ugu qaybi lidakr mitl xadi untayada ugu qaybi waxyaabaha de haraa'ibta ka midta ah masalada aktariyada wax lagu magacaabay yacni intii marka hore farad lagu kala qaatay ayaa nasiibkii jadka iyo nasiibkii ukhtada intii laisku daray ayaa haddana dib loogu qaybinaya lidakr mitl xadi untayada ukhtada maxaa kusoo hagaagay saddex soo ma ahayn jadkana hal soo ma ahayn isku dar saddex iyo hal waa afar afar u qaybi jadkii iyo ukhtadii awowgii waa laba madax ukhtadiina waa hal madax soo maa afar saddex u qaybi marka sasa baa gelaya soo maa haddaba madaxyadooda qaad saddexdooda jadkii iyo iyo ukhtadii saddex madax wayaan saddexdooda madax waad ku dhufataa cawlkii oo ah sagaal sagaal saddex ku dhuf waa toddobiy labaatan toddobiy labaatan maslado ka asaxaysa mid kasta saddexdii ugu dhufo saddexdii maslada aan ku dallacnay oo ugu dhufo intuu helay zawjku masalada hore muxuu ka helay sadde sooma hayn sadde sadde ugu dhuf sagaal hooyadii waxay heshay labo saddex laba ugu dhuf waa lix jadkii iyo ukhtadii waxaa ka dhexeeya afar soo maah saddex afar ugu dhuf waa labiyo toban labiyo toban haddaba u qaybi lidakr mitl xad lunhayeyn uluayn awoga sii uluna waxaad siisaa ukhtadii marka ukhtadii maxaa kusoo hagaagaya afar awowgiina sideed saas ku dhanta marka masalada masalada maadaamay masale muhiima tahay halkaasaan ku qoraynaa zawj um jad shaqiiqe iyo liab waa isku mid waaya zawjku wuxuu qaadanayaa baan idhi maadaama farac waalid uusan jirin nis hooyadiina farac waalidka ma jirin maxay qaadanaysaa ulu jadkiina sudus waay oktadii shaqiiqada ahaydna nis masalada waxaan ku dhisaynaa baan idhi maadaama nis iyo ulu iyo sudus waxay ku dhisaynaa miin waxa weeye lix baan ku dhisaynaa intay ka wada bixi karaan waa tadaakhul baa ka dhexeeya oo sitadaasaa u badan waaya maxaa u nis ah lix saddex zawjkii sii maxaa u ulud ah labo hooyadiisii maxaa u sudus ah lixdaas hal jadkiisii maxaa u nis ah saddex isku dar saddex labo hal saddex waa sagaal maslada hadda waxay u cawshay caalat ilaa tis waaya haddaba mar kalan dib ugu noqonaynaa waxaan leenahay uktadii shaqiiqada ahayd iyo jadkii suuragal maha uqtada shaqiiqada inay ka badsato jadkii marka intaan isku darro labadoodii sahmi ayaan dib u qaybin doonaa waayahay labadooda sahmi maxay isku noqonayaan dib isku daro so afar maaha afar u qaybi jadkii iyo uktadii shaqiiqada ahayd oo jadkii ha qaato lidakri milu xadi alunhayayn jadkii waa laba madax uktadii shaqiiqada ahaydna waa hal madax afar saddex u qaybi oma qaybsana soma jajab baa gelaya saddexdoodii madax qaad saddexdoodii madax qaad ku dhufo cawnkii saddex lagu dhuftay sagaal waa imisa toddobiyo labaatan toddobiyo labaatan bay ka ansaxaysaa marka masaladii waayahay mid kasta saddexda ugu dhufo zawjkiisa saddex ma lahayn saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex laba ku dhufo waa lix saddex afar ku dhufo waa nasiibkii ka dhexeeyey jadkii iyo waktadii markaan isku daray wadartoodii afarti ku dhuf saddex afar ku dhuftay waa labiyo toban haddaba maxay u kala qaadanayaan jadkii iyo waktadii uluayn iyo ulu maxaa uluayn ah labiyo toban sideed awogii siid maxaa marka maslada ishkaalaad baa ku jira intaa maan caddayn doona cashirkeena intaasu noogu dhanaan doonaa insha allahu tacala waxaa agdiriya lagu magacaabay aqwaal badan baa ku jirta horta waxaa la yidhi ninkii masaladan weydiiyey ee su-aasha keenay ayaa actor la dhihi jiray ama kii la weydiiyey baa actor la dhihi jiray ama zawjkii ayaa actor la dhihi jiray ama beledkii ee masaladan ka dhacday ayaa actor la dhihi jiray ama liannaha ka darad waata ugu mashhuursan liannaha ka darad calىa zaydi madhabow zayd bin haabit oo saxaabigii dee cilmudhaxal ku horreeyey ayay madhabkiisii dhoobaysay oo cakirtay oo seema dhoobaysay maxaa yeelay zayd bin haabit ukhtada iyo jedka hadday wada jiraan farad ooma yeelo ukhtadii halkanna farad buu u yeelay cawl ma geliyo masaaisha jedka iyo ikhwada halkanna cawl buu geliyey marka maadaama qawaaciddii madhabkiisii uu khilaafay oo ukhtadii farad la siiyey oo nis la siiyey ayay masaladan waxay dhoobaysay oo cakirtay qawaaciddii madhabka zayd marka mukadire in lagu magacaabo ayay ahayd midda kale waa masaladan qawaaciddii halku dhan bay khilaaftay maxaa yeelay farad baa intay farad kale lagu daray ayaa labadii kale lahaa labadaa farad ayaa qismata tacsiib loo qaybiyey lidakari mitl xad luntayn nadiirna kuma leh masaa-isha dhaxalka waaya laba farad inta laisku daro in dib loogu qaybiyo labadii farad dadka kale lahaa oo tacsiib ahaan loogu qaybiyo wuxuu idhi waljaddu awowgii maca akhawaatin hablo ay meydka walaalyihiin hadduu la jiro ka akhin akh umuu la yahay jadkaasi oo falaa yufradu lahunna hablahaas ay meydka walaalaha loo fardin mahayo waxba nis iyo uluayn toona loo fardin mahayo oo jadkiiba ula qaybsanayn lidakri mil xad iluntayeyn ilaa fi lagdariyati masaladan agdariyadaah mooyaane oo waa maxay masaladaasi wahiya masaladaasi zawjun zawj weeye وأم hooy weeye وjadun aw weye وأkت لabaweyne walaa gabadh ay meydka laba dhinac walaala ka yihiin aw لaabin ama ag aaba walaala ka yihiin فلزوج زوجka waxa u sugnaaday نصف نص وللأم hooyada waxa u sugnaaday ثلث ثلث والجد awg waxa u sugnaaday سدس سدس والأkت walaashii meydka waxa u sugnaaday نصف نص فتacuulu maسلada way cawlaysaa oo sagaal bay u cawlaysaa markay lix hayd kadib uma dabeetn اkhtasim الjad awgii waxaa qaybsanaya والأkت walaashii نaصiibayhimaa labadoodii dheefood labadoodii sad ayay dib u qaybsanayaan للذakri مثل xad الأنثيين u qaybsanaya ثلاثا saddex isleeg lahu jadki waa usugnaay aulani saddex meelood labo walahaa iyadna waa usugnaaday markaa aul inta soo hadhaw ul ah wallahu taعalى aclam wsal اllah wslm l nabina